بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد على الجماع علم waxaynu ku soo jirnay adilada la daliishado ayaynu ku soo jirnay adilada la daliishado inta la isku waafaqsan yahay afar bay ahaayeen alkitaab waa la daliishadaa waynu soo dhiganay alkitaab السنة waa la deliishadaa way noo soo socotaa oo waa cashirkeena dambe alijmaac waa la deliishadaa oo waa kan hadda aynu marayno alqiyaasna waa la deliishadaa afartaa qaybood ayaa la deliishadaa qaybta koobaad maxaynu nidhi waa alkitaab waynu soo dhigannay qaybta labaad sheekhu alijmaac buu ka dhigay alijmaac alijmaac waa la deliishanayaa oo waa qeybtii labaad ama qismigii haaniga ahaa ijmaaca ah, ummadda haddaba ereyga ijmaaca ah, waa masder ficilka ajmaca uu leeyahay ajmaca ajmaca maxaa lagu keenaya waa afcale eh afcala ifcaal baa lagu keenaa asal ahaan afcala ifcaal aslama maxaan odhanayaa markaan masderkeega doonayo aslama ifcaal ku keena islaam akhlaso maxaan odhanayaa ifcaal ku keena ikhlaas owjaba maxaan odhanayaa fadun baa ya noqonaysa wowgun baa ya noqonaya iijaab ajmaca maxaan odhanayaa ijmaac ijmaac waa masder ficilka afcala ee ajmaca uu leeyahay ajmaca ijmaac ijmaaca culimadu luqadda marka la joogo laba qowl bay ku idlaaqaan qole waxay yidhahdeen waa alcasmu qolona waxay yidhahdeen waa alitifaaq alcasmu qolona alitifaaq haddaba ajmaca haddaynu luqadda alcazmu iyo go-aan haddaynu ka dhigno qof qura ayaa faacil u noqda waxaad odhanaysaa ajmaca muxamedun calaa kada muxamed wuxuu go-aansaday sidaasay noqonaysaa oo qof qura faacil u noqon ajmaca haddaan itifaaq ku macnayno iswaafaq haddaan ku macnaynana ugu yaraan laba qofunbaa iswaafaqadee ajmaca muxamedun muxamed baahee ayaa iswaafaqay ma odhanaysid ajmaca muxamed wa cali baad odhanaysaa maxamed iyo cali waxay isku waafaqeen ku ijmaaceen calaa kada wa kada kolka ajmaca haddaan alitifaaq ka dhigno ugu yaraan faacilkiisu laba qof iyo wixii kasii badan buu noqonaya ajmaca hadaynu go-aansi ka dhignana iyo casmi iyo casiime haddaynu ka dhignana qof qura ayaa faacil u noqonaya isilaaxa culimadana sheekha aynoo tilmaamay ijmaacu wa ama alijmaacu ijmaacii fa huwa ijmaacu itifaaqu culamaa'i اlcasri casriga culimadiisa iswaafaqooga weeyi calaa xukmi alxaaditha xaadise xukunkeed ay isku waafaqaan wanacni waxaan ula jeednaa bilculamaa'i culimada alfuqahaa'a fuqahada ayaan ula jeednaa wanacni waxaan ula jeednaa bilxaadithati xaadithadana alxaadithata sharciyata xaadithada sharciyada baan ula jeednaa wuxuu idhi ijmaac waxaa loo yaqaanaa wakti wakhtiyada ka tirsan oo culimada ku nooli ay isku waafaqaan dhacdo cusub xukunkeygu wuxuu noqonayo de aad u fiirso ijmac waxaa luqadda istilaaxa loo yaqaan ijmaacu waxa weeye wakti wakhtiyada ka tirsan oo culimada joogtaa ay isku waafaqaan dhacdo cusub xukunka ay yeelanayso kaasaa horta ijmaac la yidhahdaa itifaaq waa inuu jiro hadduuna itifaaq jirin ijmaac baa masaladaa dhacay lama odhanayo incaqada alijmaacu ijmaacii buu u guntamay lama odhanayo waa inuu itifaaq jiraa horta kow iswaafaq waa inuu jiraa ragga la doonayo inay iswaafaqaanna waa ragga alculamaa lagu leeyahay alculamaa oo fuqahada ah ragga ilaahay fiqiga iyo aqoonta baray ee aayaadka intay sidaa u akhriyaan xukunka lagala soo bixi karo oo dhan kuu sheegi karaya aayo axaadiista intay akhriyaan xukunka lagala soo bixi karaya oo dhan kuu sheegi karaya kuwaas horta alculamaa looga jeedaa laakiin hadii nin imaamada qaatay oo kaste ama khamiis xidhan oo dhan haddaynu culimo moodno oo nidha ijmaaciisa ha la qiimeeyo wax lagu ijmaaciba ma jiro markaa shay lagu ijmaaciba ma jirto de waxa weye aqoon hadduuna waxani ku salaysnayn qiimo gal lagama dhigo lamaba qiimeeyaba haba yaraate wax qiimo gal ah ama caqli gal ah ama qofku uu ku hadli karo lagama dhigo aqoon la-aantu waa khatarteeda iminkana runtii xaqiiqatan marka culima la doonayo dadka hadla ee maxaanku idhaahdaa dee waxyaabo badan markaad eegto dad aan aqoon badan lahayn oon bislaanin ayaa mikrofoonada inoo haya waxaan aad iyo aad uga naxay runtii maalin ma shalay roobdoontii go maalinka la tukanay maalinta ahayd khamiistii baa roobdoon loo baxay oo dhib odaya niman odayaala waa laba meelood bay ka dhacday welibana meel qura maahayn waxay war culimadii way khafiifeen waayo maxaa dhacay dee wadaadadu waxay roobdoonta ay sameeyaan markay cidka daruur ku arkaane roobdoon jiilaal la tukanaya yaa arkay bay yidhahdeen jiilaal roobdoon war awoodaha ilaahay adu maxaad ka taqaanaa roobdoontu waa barye ilaahay inaad barido maxaad ilaahay ma ilaahay ma waxaad odhanaysa ilaahay jiilaalkii roob ma keena miyaad odhan ilaahay wakti alla waktiguu doonuu wax keenaa hamoodin inuu ilaahay awooddiisa ay ka baxsan tahay xilliguu roobka keenayo kolka waa arrimo khatarteeda le wey wax lagu heshiin karaaba dhici mayso haddaan qofka hadlaya marka hadalkiisa loo eegin cilmiga uu hayo iyo khalfiyadiisu waxay tahay haddaan loo eegin wax lagu ijmaaci karaaba ma jiro kolka alculamaa baa culima lagama maarmaana ragga hadalkooga la qiimaynayo ee hadalkooga la tixgelinayo waa waa alculamaa culimadaasi waa culimadee ma dhakhaatiirtaynu qiimaynaynaa hadalkooga ma culimada naxwahaynu qiimaynaynaa hadalkooga ma culimada usuulkaynu qiimaynaynaa hadalkooga ma culimada xadiidka waa alfuqahaa culimada maxaa looga jeedaa alfuqaha baa looga jeedaa alfuqahaa qofku haddaba ma la socotaa inuuna faqiihi noqon karaynin hadduuna lugawi ahayn adoon lugawi ahayn lagama yaabo inaad faqiihi noqoto adigoon muxadis ahayn lagama yaabo inaad faqiihi noqoto adigoon mufasir ahayn lagama yaabo inaad faqiihi noqoto innagoo dad baa moodaya oo aaminsan nin fiqhi uun loo bilaabay oo fiqigaa uun wata inuu faqiihi noqonayo sidaa ma aha qofku wuxuu faqiihi noqon karaa oo qura markuu luqadda ka dhisan yahay xadiiskana ka dhisan yahay tafsiirkana ka dhisan yahay aaladii iyo asliinka markuu ka dhisnaado ayaa qofkaa waa faqiih la odhan karaa oo magacan fiqiga uu qaadan karaa alculamaa waxaa looga jeedaa alfuqahaa baynu nidhi haddaba eeg alfuqahaa baa looga jeeda alculamaa alcasri baynu nidhi ereygan alcasri ah waxaa lagu ilaaqayaa alcasri waa wakti waktiyada kamida un baa loo jeedaa laakiin waxaa shardiya bacda rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulku intuu dhintay kadib ayaa loo baahan yahay casrigaasi inuu noqdo nebi maxamed oo nool hadday magaalo ay shirto ka waran culimadeedii iyo saxaabadeedii rasuulkoo nool hadday magaalo saxaabadu joogtay ay shiraan oo ay yidhahdiin mas'aladaa xukunkaa waxaanu go-aankaasa ka soo saarnay war rasuulkiibaaba noole ijmaacan iyo wakhtigan la raadinaya waa maxay casri rasuulka dabadii baa loo baahan yahay calaa xukmi alxaaditha baynu nidhi xukun xukun baa muhiim ah culimmadina inay isku waafaqeen xukun dhacdadani xukun ay leedahay haddaba haddii ayna xukun haddayna isku waafaqin oo tacriif ay isku waafaqaan ama ay isku waafaqaan macno ay leedahay isku waafaqaan ama waxyaabo kale waxba la odhan maayo ijmac waxba laga soo qaadi maayo calaa xukmi alxaaditha ereyga xaaditha ayaynu culima shardi ka dhignay xaaditha waa xaaditho shay cusub oo adduunka ku cusub oo xukunkiisa aan lahaynin wey waa nawaasish iyo kale iyo shay dhacdaa ah oo cusub oo la doonayo in xukun iyo go-aan laga soo saaro xaaditho inay tahay baa lagama maarmaana haddaba aayo ka waran xukun nusuusta qur'aanku ay inoo bayaamisay oo inoo caddaysay ama axaadiista rasuulkuba mas'ale xukunkeega ay inoo bayaamisay oo iska cadadday inuna culimmadu hayo xukuna ka soo saarto ijmaac ha guntamo war suurtagal maaha waa xaaditho inay tahay xaadiثaduna waa shay cusub oo welibana sharciya shay sharciya ayaa loo baahan yahay inuu caqli noqdo looma baahna inuu caadi noqdona looma baahna waa sharci inuu yahay wa ama alijmaacu ijmaacii huwa ijmaacu itifaaqu culamaa'i alcasri waa casarka iyo waktiga culimadiisu itifaaqa ay iswaafaqaan calaa xukmi alxaaditha xaadiso iyo dhacdo xukunkeega ay isku waafaqaan wanacnii waxaan uga jeednaa bilculamaa'i lafdigan alculamaaa waxaynu uga jeednaa alfuqahaaa fuqahadii baynu u jeednaa horta kow culimadaasi waa fuqihee la soco alfuqahaa ragga fuqahada ee fiqiga aqoonta ule baa loo jeedaa wanacnii waxaynu ula jeednaa bilxaadithati xaadithadana waxaynu ula jeednaa alxaadithata sharciyata dhacdada sharciga a baynu u jeednaa ee waxyaabihii kale caqliga ahaa loogama jeedo وإجماع الأمة وإجماع هذه الأمة أمدينا إجماع إيقنا حجة حجوي دون غيرها غير كد إجماع وسح جماعها أمدينا إجماع أي إجماع ذو أي حجة كل هدو إجماعي حجة نقضي وحواجب إن لو عمل فلا قف قصتو مسلمون واجب كي إنه إجماع قاته إجماع بنانكم قنتمو hamoodin intay culimo meel iskugu timaado inay si caqligooga uun u dooranayaanay odhanayaanun xukunka masaladaa cusub ee naasilada ah waxaanu ka soo saarnay qaraar xukunkaa ijmaacu waa inuu nas ku tiirsan yahay ijmaacu nas buu ku tiirsamaa ama aayad buu ku tiirsanaani ama xadiid buu ku tiirsanaani ijmaacu nas uu ku tiirsan yahay waa in la helaa ijmaaca ummaddeennanina waa xujo oo ilaahay baa ilaaliyey subxaanahu wa tacaalaa oo dalaal ka ilaaliyey ummaddeenani baatil kuma ijmaacdo iskuma wada raacdo shay baatil ah oo waxba kama jiraana wa ijmaacu hadihi اlumma ummaddeenani ijmaaca ay ijmaacdaa xujatun waa xujo duuna hayrihaa kayrkeed ijmaaceeguse xujo maaha aha ummadaha kale ijmaacooga lama qiimaynayo wa liqowlihi salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed qowlkiisa ayaa lagu garanayaa rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu kuma ijmaacdo shay dalaal iyo baadil ah ku ijmaaci mayso oo kuma ijmaacdo xadiidka abi hurayr abi daa-uud iyo tirmidi uu soo warinayaan ee duruqda kale duwan ee barhba barhka kale ay xoojinayso ku soo baxay laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu kuma ijmaacdo oo iskuma waafaqdo shay baatil ah shay baatila ah ummaddu iskuma waafaqayso ilaahayna aayad qur'aana ayuu ku yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa waa ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas ummadaha kale ayaad shuhada u noqonaysiin markaa waa ummad wada caadiliin ah oo ahlu khiyaar ah oo marka la eego ijmaaceegu macsuumuu noqonayo وأما إجماع, وإجماع هذه الأمة أمدا إجماعيه حجة حجوي دون غيرها غير كد وأمضها كلا إجماعه سحجة نقن مايو ودون غيرها أمضه إنك أوريي إجماعه حجة نقن مايو إنك لينو حجيسا مايو وليبنا إنك لينو حجيسا مايو ولقوله صلى الله عليه وسلم رسولك قول كيسه laa tajtamicu ummatii ummaddaydu ku ijmaaci mayso calaa dalaala wa sharcu sharcigeennani waradda wuxuu ku soo arooray bicismati haadihi alumma ummaddan dhowriddeeda iyo ilaalinteeda ayuu ku soo arooray inay ummaddan ijmaaceegu uu macsuum yahay oo la ilaaliyey ayuu ku soo arooray waa ijmaaca ummaddeennan haddaba axkaam buu ijmaacu hadda tacriifkii iyo adiladii ijmaaca labadaa qodob hadda sheekhu ka soo hadlay tacriifka iyo adilada ijmaaca iyo ijmaaca xujanimadiisa saddexdaa qodob buu hadda sheekhu ka soo hadlay hadda wuxuu doonayaa masaailulijmaac masaa'ilka masaailulijmaaca loo yaqaan wax ka mida inuu ina yar tuso ama inuu inagala hadlo ayuu doonayaa ama kayfiyatulijmaacba kayfiyatulijmaac marka ijmaac uu guntamayo qaabka ijmaacaasi uu u guntamayo ayuu doonayaa sheekhu inuu inagala hadlo walijmaacu ijmaacu xujatun xujo weeyi cala alcasri waktiga ahaanii ee soo socdee labaad wa fii ayi casrin alla iyo casri alla casriga kaana uu ahaadaba wa fii ayi casrin kaana casri alla casriga uu ahaadaba wuxuu yidhi haddii hadda iminkaa sanadkan mas'alo cusub oo xaadise a la helo culimada muslimiinta ee hadda joogtaana ay mas'aladaa baadhis ku sameeyaanoo ijmaac ay ka soo saaraan ijmaaca sanadkan la sameeyey sanadada soo socda oo dhan ijmaacanaa la haysani lama lama jebin karaya ijmaacan ijmaacanaa loo daliishan doonaa wakhtiyada iman doono oo dhan masaladaa xukunkeegu ijmaacaasaa ah horay looga sameeyey oo horay buu ijmaacaasi uga soo fuliyey baa la odhanayaa waa loo daliishanayaa wakhtiyada dambe oo dhan baa ijmaaca loo daliishan kow masale waa masaladaa hamoodin sanad kaste in ijmaac gaara loo baahan yahay oo hadda mas'alada marka sanadkan la baadho in sanadka dambena la odhanayo saaxada culimo cusub baa ku soo biirtay oo culimadii horuun aan ahayne iyagana ha la dhegaysto ijmaacooga hala eego waar idinkuna maxaad qabtiin haddii sidaa la yidhaa waxa ka dhalanaysa inuu ijmaacba guntami waayo waayo culimadani markay qaraar gaadhaan dee wiil baa dhashay baa la odhan wiilkaa dhashay intuu wax ka baranayo uu sheekh ka noqonayo uu qowlkiisa ka dhiibanayo yaan la odhanin ijmaac baa jira waa halis markaa halis bay noqonaysaa kolkaas sanadkan marka ijmaac uu guntamo waktiyada ka dambeeya oo dhan ijmaacanaa loo deliishanay haddaba marka ijmaaca la deliishanayo casrigan la joogo ciddii ijmaaca samaysay inay dhimataa ma shardiba iyagoo qowlkii sidii ugu tagsan inay wada tag casrigani inuu baaba'o oo ijmaacu wuxuu guntamay baa la odhan karaa hadda sanadkan aynu joogno hadduu ijmaac dhaco oo culimada nool ay ay qadiyad ku ijmaacaan ma waxaa la odhan karaa ijmaacu wuxuu dhacay oo qura culimadii markay wada dhintaan unbaa la hubiyey ijmaacaas inuu guntamay miyayn odhan sheekh ka noqdana waa la waayey iyagoo sidii mas'alada ka qaba ayay wada dhinteen oo casriganiba wuu baaba'ayba boqolkaa sano markuu tago ayaa sanadada soo socda la deliishan doonaa oo masalada ijmaac baa ka dhacay ma la odhanaya mise inqiraadulcasri looma baahna inqiraadulcasri ma loo baahan yahay mise looma baahna mas'aladaasi waxay le waxay culi sheekheennu uu qaatay lama shardiyo inqiraadulcasri culimmadii ijmaacday iyagoo nool ayaa la deliishanayaa ijmaacoogaah laakiin inay dhintaan iyagoo weli sidii aaminsan ayaa la shardiyaa odhan mayno oo qoladale waa la shardiyaa waxay leeyihiin war culimmadan ijmaacday aarmay laba sano kadib intay aqooni u korodho masaladii ay ka baydhaan warbalukaadii ooyaan ijmaac lagu tilmaamine horta iyagoo sidii aaminsan inay dhintaan baa loo baahan yihi ha ku dhintaana sidaa inoo daaya bay ragga qaarkood qabaan sheekheennu wuu ku diido oo wuxuu ku yidhi inqiraadulcasri looma baahna waayo waxa ka dhalanaya inqiraadul casri haddaynu qiimayno ilaa ilmo kastoo dhasha in hala qiimeeyo la yidhaah intuu caalim ka noqonayo isna aragtidiisa ka dhiibanayo walijmaacu ijmaacu xujatun ummadda oo shay isku waafaqda ayaa ijmac la yidhaha walijmaacu ijmaacu xujatun xujo weeye cala alcasri baa loo xujaysani athaanii ee labaad wa fii ayi casrin baa loo xujaysani xilli alle xilligii kaana ahaaday xilli alle xilligii dhaca xujaysani walaa yushtaradu lama shardiyo inqiraadulcasri casri waktigu inuu baabu-uu tago lama shardiyo cala saxiixi qowlka saxiixa ah inqiraadulcasri baa la shardiyaya odhan mayno laakiin waa cala saxiix e hayru saxiix baa isagu shardiyaya inqiraadulcasri sheekhu muxuu ku diiday talow inqiraadulcasriga inuu casrkaasi baaba'o fa in qulnaa haddaynu nidhaa انقراض العصر وقتigan اجماع uu dhacay انقراض inuu ku yimaadaa شharد waa شharد haddaan sidaa ku tagno oo انقراض الcصriga culimadan iجmاacday inay sidaa ku dhintaan haddaan شharد ka dhigno يuctabaر waxa qiimo gal isna laga dhigi qowl man kii qowlkiisa wulida la dhalay في xayaaتihim intay culimadu noolaayeen culimadaas inkas intay nool yihiin ilmaha dhasha ha la sugo int intu intu intuu isna wax baranayo uu qowlkiisa ka dhiibanayo oo watafaqaha uu faqiih ka noqonayo oo wasaara uu ka noqonayo min ahli اlijtihaad culimada ahlulijtihaadka intuu kaga soo biirayo intaa hala sugo haddaynu nidhaa dee waa khatarteeda ijmaacba ma guntamayaa ka dhalanay culimadu hadday ijmaac sameeyaan oo ay mas'alo ku ijmaacaan ma ka noqon karaan ama berhkood ma ka noqon karaan hadda shir baad ka qayb gashay culima ay ku ijma oo mas'alo lagu baxsiyayo oo caalam alislaami uu u dhan yahay oo la doonayo naasilo cusub in xukun laga soo saaro oo xukunkeyga la barto la doonayo culimadaasi haddaba haddii shirku go-aan baa cidbaa cid baa hogaaminaysaa marka go-aanka la qaato ee laysku laysku waafaqo la qaato ee la yidhaah qoraalkaa aynu samayno sidaana mas'aladaa aynu ka nidhaahno marka la yidhaah ma laga noqon karaa kii shirkaba go-aaminayey ama guddoominayey ma ka noqon karaa raggii kale meesha fadhiyey ma ka noqon karaan go-aankaa ah. nacam way ka noqon karaan yaa qasbaya qasab ma jiro haddii aqoon u korodhay ama maxaanku idhaahdaa cilmi ka maqnaayoo heleen ay helaan dee diinteennu waxa weye waxayna amraysaa mar kaste halku xaqu yaallo inaynu qaadanno ee inaynu meel si gaara ah u xidhxidhnaana laynagama rabo masaladaad maanta aada qabtid wax ka saxsan haddaad hesho dee inaad diin doonayso waxaa lagu garanayaaba inaad shaygaa u baydhid ud qaadatid ilin xaqunbaad aduu rabtaa halku yaalle walahum waxaa culimada u sugnaaday an yarjicuu inay ka laabtaan can daalika alxukmi xukunkaa inay ka laabtaan culimada waa mas'alo u bannaan oo u sugan inay xukunka ka noqdaan walijmaacu ijmaacu yasixu wuu asaxayaa biqowlihim qowlka culimada ayuu ku asixi wa bificlihim ficilkoogana wuu ku asixi wa biqowlilbacdi qaarkood qowlkooguu ku ansixi wa bificlilbacdi qaarka kale ficilkoogana wuu ku ansixi waintishaari daalika iyo arrinkaasoo faafa wa sukuutilbaaqiin iyo kuwa soo hadhoo ka aamusa canhu isaga xaggiisa kayfiyatulijmaaciibuu haddana ka hadlayaa marka la leeyahay culimadu way ijmaaceen ama mas'aladaa ijmaac baa dhacay sidee weeye ijmaacu ijmaacusi maxaa tahay kayfiyada ijmaacu uu ku ansaxaa waa maxay waa in culimadu ay ku wada qowlaan biqowlihim waa in laga wada hayo naasilada iyo maxaadisadaasi waa nooca qowl baa laga wada hayaa waa kow wa bificlihim mee ficil baa laga wada hayaayo naaziladii sida sibay ugu wada sameeyeen ficilkoogaasina waa hadday dhammaantood wada ficil kula yimaadiin iyaduna ijmaac bay noqon hadday qowl kula yimaadiin iyaduna ijmaac bay noqon waa laba siyood wa biqowlilbacdi wa bificlilbacdi hadday qolo haddaba ay ku qowlaan ay naasilada xukunkaa ay soo saaraan ay sidaasaanu qabnaa qolada kalena ay ku camal falaan sidii ay yidhaahdeen waanu qabnaa oo qaarna way ku hadleen qaarna way sameeyeen waa ijmaac saddexaad waa si saddexaad oo ijmaacu u guntamayo dariiq saddexaad oo ijmaacu ku guntami weeye qolona way sameeyeen culimadii qolona way ku hadleenba waa dariiq saddexaad dariiq afraad baa jira wantishaari daalika wa sukuuti albaaqiina canhu waxa weeye inay culimada qaarkood ay ku hadlaan qaarkii kalena mayna samaynine hadalkiibaa faafay oo way aamuseen way aamuseen waa dariiq afraad oo ijmaacii u guntamayo dariiq shanaad baa jira waa inay culimada qaarkood ay sameeyaan ficilkan waa inay naaziladan iyo xaadisadan si u sameeyaan sidaa ay sameeyeenna waa inay adduunka wada gaadho oo markay adduunka wada gaadho kadibna culimada intii kale ay aamusto oo ayna arrinkaa ka hadlin shantaa dariiq ayuu ijmaacu u guntamaa shanta dariiq maxaynu culima nidhi ariiqa koobaad waa inay culimada qowl laga wada hayo oo ay ku wada hadlaan waa ko laba waa in ficil laga wada hayo oo ficilkoogii la wada hayo waa laba waa inay isdaba maraanoo qolona qowl laga hayo qolona ficil laga hayo waa saddex waa in qolo qowl laga hayo qowlkaasi uu faafo inta kalena ay aamusaan waa afar waa in qolo ficil laga hayo ficilkaasina uu faafo inta kalena uu gaadho intuu gaadhayna ayna inkirinayna ka hadlin shantaasiyood shantaba ijmaacu waa suurtagal inuu u guntamo bal haddaan eegno walijmaacu ijmaacu xujatun waa loo deliishan cala alcasri waktiga ahaanii labaad wa fii ayi casrin ilaa iyo wakti alla waktiga kaana ahaada haddii mar ijmaac dhaco wakhtiyada ka dambeeyo o dhan baa loo deliishani walaa yushtaradu lama shardiyo inqiraadu lcasri casarkan iyo wakhtigan la ijmaacay baabi'iisa lama shardiyo cala saxiixi qowlka sawaabka u dhow culimo markay ijmaacdo ee casri casriyada ka midana ay ijmaacaan casrigaasi inuu wada baaboo culimmadu ay sidaa ku wada dhimato lama shardiyayo fa in qulnaa haddaynu nidhaa inqiraadulcasri wakhtiga baabi'iisu shardun shardi buu yahay yuctabaru waxaa la qiimayn qowlu man kii qowlkiisa wulidda la dhalay fii xayaatihim xilligay culimmadaasi nool yihiin oo watafaqaha wax fahma oo wasaara noqda min ahli lijtihaad dadka ijtihaadaya culimmadu ma ka noqon karaan masaladii ay ka soo saareen fatwada ma ka noqon karaan nacam walahum waxaa u sugan culimmada an yarjicuu inay ka laabtaan can daalika alxukmi xukunkaa inay ka laabtaan xukunkii way ka laabanayaan haddii nas kale oo ka qawisan ay helaan ama fahan marka hore aan u baxsanayn hadday ugu baxo walijmaacu ijmaacu yasixu wuu asaxayaa biqowlihim culimada qowlkoogu ku asixi qaar baa si ku qowli kow qowlkaagu ku asixi wa bificlihim ficilkooguna wuu ku asixi wa biqowli lbacdi qaar qowlkood buu ku asixi wa bificli lbacdi qaar ficilkood buu ku asixi iyo waintishaari daalika arrinkaasoo faafa wa sukuuti lbaaqiin kuwa kalena ay ka aamusaan canhu xaggiisa shantaasiyood shantaba culima ijmaacu wuu u guntami karaa qofkuna inuu markuu xaqa wuxuu xaqa moodayey wax ka saxsan mar markuu helo inuu ka noqdo calaaniya uu uga noqdaa ceyb maaha waa arrin diintu ay inagu dhiirigelisay sidaa darteed a'immadu waxay iska lahaan jireen jadiid iyo qadiim iyo aqwaal noocaasa ayay lahaan jireen hadda imaamu shaafici markuu ciraaq joogay fatwadiisa waxaa loo yaqaanaa maxay qadiim markuu masar joogayna kutubtii uu qoray iyo fatwidii fatwadiisii maxaa loo yaqaanaa jadiid baa loo yaqaanaa kolka cilmigu qofku wuu isbedbedelaa waxaa laga yaabaa adigoo waddankan ku nool oo aqoontan haya inaad waddan kale tagto inaad aragto maxaanku idhaahdaa masaa'il ka duwan masaa'ilkii aad haysatay masaa'il ka duwan masaa'ilkii aad haysatay oo markaad eegto aimada aqwaashoodii aad daciifin jirtay markaad aragto meel madhabkani uu ku nool yahay waxaa laga yaabaa inaad la yaabtoo tidhahdo wallahi kanaa saxda u dhow waxaan xasuustaa xajkii hadda u dambeeyey anigoo xaramka madiine fadhiya ayay niman culimo oo bakistani ii yimaadeen su bay i weydiiyeen waxay igu yidhahdeen niyo waxaanu ku weydiinaynaa madhab annagu waxaanu nahay madhabka waddanka iyaga lagaga dhaqmaa waa xanafi bay yidhahdeen xanafi nin kastoo shaaficiya iyo nin kastoo xambeliya haduu wadanka iyaga yimaado xanafi buu qaataa maxaa dhacay bay yidhahdeen sababtan ambeliga ah, shaaficigu uu madhabkiisa uga guurayo xambeliguna uu madhabkiisa uga guurayo uu madhabka iyaga si deg dega ugu qancayo madhabkan xanafiyadu eh, eh, waa maxay bay yidhaahdeen hala yaabin qofka waxaa laga yaabaa inuuna bislayn ama inuu la kulmo rag bisil oo halka madhabka sheekhan madhabku uu mas'aladan xukunkaa uu ka soo qaadanayo qof fahansiiye inuu arka laga yaaba oo isagoon tiisiina aad u fahmin tan markuu arko cid fahansiisa tanuu ku dhegayaa markaa odhanaya wallahi halkanaa saxdu jirtaa qolka qofka muslimkaa madhab meel inuu cid u xidhxidhnaadaa sideedaba meeshaba kuma jirto waxa weeye xaqu halkuu yaallo fiiri un inuu sheegin hubi uun inuu xaq yahay hubi uun hadduu xaq yahay xagga hore inaad ku qaadataa lagaaga baahan yahay saasaan ahaan jiray iyo cashirkaan akhriyi jiray saasaan u akhriyi jiray iyo saasaan sheekh ummadda ugu ahaa iyo saasa may waxaasoo dhan wax soconaya ma aha xaq ma raadinaysid haddaad doonayso si aad ahaan jirto inaad difaacdo inaad xaq difaacda lagugu talagalay laakiin si aad ahaan jirto inaad difaacda laguguma talagelin intaas wuxuu kaga baxay sheekhu ijmaaci ayuu kaga baxay qowl waaxid min asaxaaba ayuu doonaya inuu keeno qowl waaxid min asaxaaba dhinaca dambe akhbaarta aynu ku darno wa qowlulwaaxidi mid qowlkii oo min asaxaabati saxaabada rasuulka ka tirsan sala allahu calayhi wasalam laysa bixujatin xujo u noqon maayo calaa gayrihi gayrkii dushiisa cala alqowli aljadiid qowlka jadiidka ah markaynu eegayno wa fi lqowli alqadiim qowlka qadiimka ana xujatun waa xujo waxaynu doonaynaa horta saxaabada nebi maxamed waa niman ilaahay u caddeeyey inuu raalli ka noqday ilaahay baa raali ka ah subxaanahu wa tacaala inagoon kala qaadqaadaynin oo qurunka shiicada aan dhex gelaynin shiicadii way kala qaadqaadeenoo qaarna waxay idhaahdeen waa waa caynkan qaarna waxay idhahdeen way fog yihiin saxaabada nebi maxamed ilaahay wuxuu yidhi waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia الله عنهم waraduu canhu ilaahay baa iyaga ka raali noqday iyaguna ilaahay bay raalli ka noqdeen nimankaa ah, haddaba eg waa lafdigani waa caam alfaad alcumuum baynu haynaa wasaabiquuna alawaluun waayo asaabiquun muna jamac al lagu daray ahayn jamaca lagu daray waladiina tabacuuhum alladiinka waran ismiga mawsuul min alfaad alcumuum haddaba waxaynu doonaynaa ilaahay baa qur'aanka inoogu sheegay radia allaahu canhum waraduu canhu ilaahay bay raalli ka noqdeen ilaahayna iyagu raalli ka noqday ummaddeennana si guud qiimaa loo sheegay oo waxaa la yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhowna cani ilmunkar waxaynu ognahay saxaabadii nebi maxamed ee noocaa ahaa ma laysku deliishanayaa iyaga haddaba aqwaashooda imika saxaabi hadduu mas'aladaasi ka yidhaah saxaabi kalena siduu saxaabigaasi yidhi si ka duwan hadduu yidhaah midkoodna uuna nascad keenin eeg midkoodna uuna nascad keenin saxaabigani mas'alada sidanuu ka yidhi saxaabiga kalena sidaasi ka soo hor jeeda ayuu ka yidhi midna nas ma keenin kan kan ma loo daliishanaya waa maya looma layskuma daliishanayo layskuma xujaysanayo saxaabada laakiin shardi baa ku xidhan waa mas'aladani masal masaa'ilka ra'yigu uu majaal ku yeelan kara markay tahay hadii ay tahay masaa'ilka la siiyo fii xukmi اmarfuuc waa la deliishanaya fii xukmi اmarfuuc haddii saxaabigu uu yidhaha nuhiina ama umirna ama kunaa nafcalu fii waqti rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam hadduu sidaasoo kale saxaabigu u dhaqmo oo alfaada noocaayoo kale hadduu la yimaado waa la qiimaynayaayo fii xukmi xadiis marfuuca xukunkii baa isagaa la gelinaya wa qowlulwaaxidi mid qowlkii oo min asaxaabati saxaabada rasuulka ka tirsan laysa bixuja lama xujaysanayo calaa hayrihi hayrkii looma xujaysanayo oo odhan maysi taas kaasaan kaa weyaan u xujaysani ama aan saa u deliishani oo imaamu shaaficiba sawka waafaqay ee raacay zayd ibnu haabit saxaabigii dhaxalka aqoonta badan u lahaa iyuu kumu ahaa sow zayd ma ahayn afradukum zaydun sow maahayn wanaahiika biha zayd ibnu haabit waxaynu culima arkaynaa inuu imaamu shaafici masaa'ilkii zayd uu fatwooday unbuu imaamku qaatay xagga dhaxalka imaamu shaafici masaa'ilkaa zayd buu qaatay oo sow kan imaamku masaa'ilkii zayd uu ijtihaadka ku gaadhay ma hadda kuwa nusuusta cadcad leh kuwii ijtihaadka uu saxaabigu ku gaadhe dee saxaabigu uu fatwooday imaamka sow kan ay iswaafaqeen imaamku muqallid ma ahaynoo imaamu shaafici saxaabigu siduu yidhi un intuu kitaab ka soo qortay kitaabtiisa kuma qorin si madax banaan buu imaamku u baadhay mas'alada isagoon eegaynin qowlka saxaabi qowlka zayd siduu yahay oon eegaynin ragga kale qowlkoogu siduu yahay si madax banaan ayuu mas'alada u baadhay markuu si madax banaan u baadhay ayay jawaabtii uu helay ee aqoontiisii ilaahay uu ku siiyey baa noqotay mid lamida zayd ibnu haabit jawaabtiisii way iswaafaqeen uune ma raacin markaa way iswaafaqeen uun inuu raacaya moodi wa waaxidi midka qowlkii oo min asaxaabati saxaabada rasuulka ka tirsan laysa bixujatin xujo noqon maayo calaa gayrihi kayrkii u noqon maayo cala alqowli اljadiid waa qowlka jadiidka amarkaynu ah culima wadano jadiidku waa maxay qowlka jadiidka imaamu shaafici ayaa laba qowl kale leh ciraaqkuu ku qoray maxaa la odhan jiray qadiim baa la odhan jiray masarkuu ku qorayna maxaa loo yaqaanaa jadiid jadiidka wuxuu leeyahay saxaabiga qowlkiisa ha u deliishaninoo saxaabiga kale qadiimkana waa loo deliishanayaa buu ku leeyahay imaamka ayaa mas'aladan laba qowl ku leh haddaba jadiidka ayuu sheekhu ku yidhi aynu qaadano alqowl اljadiid waa qowlkaa dambe imaamku uu qaatee masar uu ku qaatay weeyi wa fi lqowli alqadiim qowlka qadiimkaana xujatun waa xujo oo waa la xujaysanayaa buu imaamku ku yidhi qadiimkana saxaabiga waa la xujaysanayaa qowlkiisa waxaynu haynaa saxaabada nebi maxamed ridwaanullaahi tacaala calayhim aqwaashoodiina halkaa ayuu sheekhu kaga baxay kolka hadduu qofku qof aqoon la yahay qof aqoon leh hadduu yahay qofkan wax qaadanayaa inuu aqoonta ku baadhuu mujtahid noqdo soo maynaan lahayn haddii caagad mooye sixa iyo caagad kaadiya haddaad kala garan weydo weysena aad u baahato laba ninna aad tihiin ma inoo kala gara ad odhanayta biyaha ayata mooye sixada ah mise mid kastaaba wuxuu odhana anna ambaadho horta adu baadho waa kan halkaa dhiga kaaga anna ambaadho eeg ma waafaqayo un waa mamnuuc inuu waafaqaa waa inuu mid kastiba haddayna wax isla dheerayn mid kastiba waa inuu sidiisa u baadhaa kolka waxa weeye haddii ad aqoon leedahay oodan muqalid ahayn muqalidku waxa weeye qof caama ah haddaadan ahayn qof caama ah haddaadan ahayn mas'alada sideeda inaad adu u baadhi karto ood ugu dadaasho isku day oo dee qowlkan soo baxay kolka aad u qaadan karto laakiin qofku hadduu qof iska caama a yahay wuu ku dayanayaayoo aqwaashaa culimadu ay inoo soo bisleeyeen ayuu qaadan karaa oo wax mushkilada taasi yeelan mayso xataa culimadu waxay gaadhsiiyeen taqliidka markay ka anfinayeen salaada duhuradda soo wax yar kama dhinna toban daqiiqa ka dhiman bay saacadaydu sheegaysaa salaada duhur haddaan nidhaahno inagoo guri sidan oo kale afadhinna saacadana aan haysan ar hebelow orodoo dibadda u baxo duhurkii inoo eg inuu gaadhay hadduu soo fikiro uu cadceeda eego uu hadhadhka eego uu yidhi ha duhurkii wuu gaadhayna tukiya aa lama ogola warda isagu u gaadhay isagaa soo dadaalay oo duhurkii gartay isagu ha tukado ama inaga de aynu dadaalno ila indhaha ku yaalla inagu yaallo caqligiisaan leenahe haddii laakiin indhoole a tahay oo ninkan aad leedahay warbal inuu gaadhay ama kaadidan iyo biyahan ii kala garo hadduu indhaqabo ama uu ku dheer yahay dee meelo adan adu arkayn buu arkayaaye udaa oo isaga raac isagaad raacaysaa markaa imaamu shaafici qowlkiisiina kaa ayuu noqday saxaabiga qowlkiisa culimmadu waxaa la qaadanayaa yidhaahdeen saxaabiga qowlkiisa waxaa la qaataa laba shardi marka laga helo allaa yukhaalifa nasan aayad iyo xadiid markuuna khilaafaynin haddii saxaabiga qowlkiisa iyo nasku ay iskhilaafaan saxaabiga qowlkiisa iyo nasku hadday iskhilaafaan dee naskaa la qaadanaya saxaabiga qowlkiisa la qaadan maayo waxaa lagu garanayaaba cumar baa yidhi ina aljunuba laa yatayamam qofka junubkiihima gebagabaysanayo in aljunuba laa yatayamam maxaynu haynaa inaguna naska maxaynu ku haynaa qofka junubka ihee inuu gebagabaysanayo waxaa kaloo la qaadanayaa inuuna saxaabi kale qowlkii khilaafin haddii saxaabi kale qowlkii uu khilaafana waxaa la qaadanayaa kooga raajixa ah ayaa la eegayaa oo waa in rajaaxa la eegaa oo kooga raajixa ah la qaataa markaa laakiin qaado un waa saxaabiye maaha ma odhanaysid wa qowlulwaaxidi mid qowlkii oo min asaxaabati saxaabada rasuulka ka tirsan laysa bixujatin xujo noqon maayo calaa gayrihi gayrkii u noqon maayo haddaan murajix la helin cala alqowli aljadiid qowlka jadiidka ah wa fi lqowli alqadiim qowlka qadiimka ana xujatun xujo ayuu noqon in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam